nabigu ummadda ka reebay soomko la xidhiidhiyo muttafaqun calayh nabigu wisaalka waa u bannaanaa asagu ee ummaddana xaaraan buu ka yahay sida loo badan yahay wadaadana karaahay ku xambaaraan mutafaqun calayh xadiidka caaisha uu ku ladhay imaamku xadiidka abi hurayra xadiidka caaisha waynu soo maray baabkii labaataniyo toddobaad baynu ku soo maray xadiidka laba iyo وcan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sal lay slam can ilwisaali nabigu ummadda wuxuu ka reebay soomkoo la xidhiidhiyo qaaluu waxay dhaheen saxaabadu markay arkay nabiga u xidhiidhinay innaka adugu tuwaasilu nabi allow soonka adugu waad xidhiidhisahay maxaad annaga noogu diiday qaala suubanow wuxuu idhi innii anugu lastu mi-i milakum idinkoo kale may xagga awoodda iyo xagga axkaamtaba meelo badanoo ka mid ah innii anugu ucamu waa lay quushaa awooddii baa lay gashaa wausqa waan lay waraabiya markaan u baahda inaan xidhiiriyo muttafaqan caleyh wahada lafdu lbukhaari waa laisku waafaqay xadiidkan ibni cumar kii caaisha kii abu horena sidoo kale laakiin wuxuu ayd inuu tilmaamo muxaqiqu in xadiidka caaisha uu soo hormaray qadiyadda marka waa khasaaistii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaacidadii ahayd in la kala qaado labada shay isku midka ahayn isku midna laga dhigo labada shay isku midka ah nabigu wuxuu caddeeyey eh, in asaga iyo ummaddu ay kala duwan yihiin xagga wisaalka awoodda soonka ay kala duwan yihiin markuu u baahdo waxaa kaloo ku jira cinda asaxaaba inay eh, alaslu cinda asaxaabati waa atacliil tacliil laxkaam wixii xugum eh, ee sharciga kitaabka qur-aanka ku soo aroora ama sunnada ku yimaada cinda alfuqahaai walmuslim wasaxaaba waxaa weye in cilo iyo xikmo uu leeyahay markuu nabigu ka reebay wisaalka xaggana ay nabi allow inaan kugu dayanaa asal ahaydee maxaa keenay in adigu aad naga duwanaato waa u cadday nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku jira xadiidkii qaacidada asalkayada ah in mukalafiintu asalkooda ay ku siman yihiin axkaamta ilaa la helo daliil khaasa ah mooye hawshaao dhanna waa raxmatan bilcibaad raxmatan bilcibaad nabigu inuu u danqanayo u naxariisanayo ummadiisa waxaa dhibaya ama aysan awoodaynin inaan lagu mashaqaynin ayaguna aysan laogayn isku mashaqeeyaan baabu taxriimi اljuluusi calaa qabrin axaadiida baabkan uu ku keenay baabkii xalay inuu hoos keenay ahayd oo isku mar ka dhigo ama uu kaas dib usoo dhigo baabunahyi can isalaati ila alqubuur baabkii xalaynsomaadii ahaa baabka inuu tarjamada dheereeyo oo axaadiia halmar ku keeno ama baabkaas dib u soo dhigay ahayd taxriimu اljuluusi calaa qabrin in qabri ruux muslima dushii lagu fadhiisto qabriga laga hadlahayo waa qabru muslimin axaadiidta kalea qayday ruux muslima qabrigii in lagu fadhiisto ama lagu dangigsado ama lagu danaguto inaan la ogolayn xataa ama lagu istaago ama kaba lala dhex socdo qubuurta muslimiinta can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اlla alay slam lian yajlisa axadukum midkiin inuu ku fadhiisto calaa jamratin dhuxul dab ah oo ay gubto iyaabahu dharkiisa iyo labiskiisa fatakhlusa ay u gudubto ilaa jildii gankiisa iyo ogadiisa ayaa khayrun lahu oga khayr badan min an yajlisa inuu ku fadhiisto calaa qabri muslimin baa loo jeeda qabri ruux muslima qabrigii yacnii ruux muslima qabrigii inaad ku fadhiisato waxaa kuu dhaanta in aad dhimbil dab ku fadhiisato ama aad ku istaagto oo dharkaada ay gubto adiga gankaada iyo badankaadana ay gubtaa kuu dhaanta maxaa yeele midkaani waa dhibaato adduunyo oo dabkaasi waa laga kaca waa laga cifanaya ama aakharo dhibkiisa dhibkeedii baa ku jira inaad qabri ruux muslima ku dul fadhiisato marka dhibka dunyawiga iyo midka aakharo midka aakhara daran buu nabigu ileh calayh isalaatu wasalaam rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya iska badaa in lagu fadhiistaad bisunan waxaad ku garanaysaa nabigu inuu diiday in kaba lala dhex socdo maqaabirta iyo qubuurta saxaabiga bashimul khasaasiya xadiidkiisii waa kii nabigu u diiday ee la yidhi ninka labada kabood qabow siib kabaha waa xurmadarro weeye in muslimiinta maqaabirtoodu kaba lala dhex qaado u dhibsanayeen ayagoo nool dhexooda in lala dhex socdo hadda idinkoo fafadhiya haddii ruux kabaa idinla dhex qaado waad dhibsanaysaan kabaha maad siibtid baad marka muslimku hadduu dhintay hadduu isku xurmo weeye baabunahyi can tajsiisi اlqabri wاlbinaai calayh wuxuu baab yahay reebidda layska reebay can tajsiisi اlqabri qabriga in la nuuradeeyo ama la shamiiteeyo adtajiisu waa min aljasi jasiguna waa baashan shamiintada taqaanaan iyo wاlbinaai calayhi in qabriga la dhiso wax lagu dul dhiso maxaa yeele qabrigu hadduu yahay qabri xabaalo waqaf ah oo muslimiinta ka dhaxeeyana waaba xaaraan inta aad ruuxa muslimkaee walaalkaa ku xabaalatay keliya yad xaq u leedahay inaad darbi wareejiso ama dhagax dul saarto waaba mamnuuc weeye haddii dhul adugu aad leedahay uu yahay ama meel cidloon cidno biniaadan kaa xigan aad walaalkaa ku xabaalaysana nahyi khaasaaba ku haysto laguma ogolo si ahaanba laguma ogolo can jaabir bni cabdillahi alansaar radi allahu tacaala canhuma qaal nahaa rasuulu llaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ummadda wuxuu ka reebay an yujasasa alqabru qabriga xabaasha in la nuuradeeyo ama la shamiinteeyo wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiisto ama danagudashadii saxariya kaadaha loogu fadhiisto ama iskeedba kursiaana looga dhigta la ogolayn wa an yubnaa calayh la dhisaan lama ogolo in la shamiiteeyo lama ogolo in la nuuradeeyo lama ogolo in kor loo taaga lama ogolo in lagu fadhiista lama ogolo rawaahu muslim xadiidka jaabir riwaayaadkiisa waxaa ka mid a sida tirmidi abu daawud iyo keyrkoodba ay wariyeen wa an yuktaba calayha in qubuurta dusheeda wax lagu qoro nabigu waa diiday wa an tuuta'a in lagu istaagana waa diiday in lagu istaago lagu joogsado ama wax lagu qoro ama la dhiso oo la taago oo maqaam iyo kor loo taago in la nuuradeeyo la shamiiteeyo inta nabigu waa diiday riwaayada abu daauud wa an yutakaa calayh in lagu dangigsada xataa la jaqilaysto laga dhigto barkinna lama ogolo saxaabada qaarkoodee laga soo guuriya inay ku tiirsan jireen mararka qaarkood sida calina kama sugno hadduu sugan yahayna xadiidkan soo gaareen nahyiga cali rasuulbaha calayh salaat wasalaam alimaamu shaafici fi lum wuxuu ku yidhi wara'aytu ala'immata bimakkata ya'muruuna bihadmi maa yubna a'immadii reer maka ee atbaacu taabiciin alkibaar ahaa iyo fuqahadii reer mako waxaan soo gaaray wixii qabri ee la dhisa dumiya waa camalkii muslimiinta sidaasuu ku dureersaday shaafici umku sida ku leeyahay wa wara'aytu ala'immata bimakka ya'muruuna bihadmi maa yubna a'immadii siyaasada fuqahadii culumada kuwa umarada ahaa kulli waa soo wada galayaan lama ogoleen waa hawl cusuboo gadaal ka timid oo bidacda ee shiicadu iyo qolyahan ee suufiyada ay la yimaadeen ummadda ay ku soo kordhiyeen aafada ah weeye waxaa kaloo xaakim u wariya xadii xasana sida raajixa ah in nabigu u arkay calayhi salaatu wasalaam nin qabri ku dangeegaoo jaqilaysta ama barkin ka dhigtay markaasuu ku yidhi laa tu'di saaxiba alqabr ruuxa qabriga iska laha dhibin ka kac qabriga yacni hadda adoo fadhiyo iska caadi hadduu ruux kugu seexdo barkin kaa dhigto oo kugu dangegsado waad dhibsanaysaa ruuxa muslimkee la xabaalay xabaashiisu in jiqilka la saaro ama lagu tiirsadana lama ogolo xadiidkii asagu kale waxaa ku yimid ee baabka lian amshiya calaa jamratin aw sayfin aw akhsifa nacli birijli axabu ilaya min an amshi calaa qabri muslimin nabig wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam inaan dhimbildaba cagta saaroon ku istaago calaa casha ama seef af badan aan ku istaaga iyo waran aan cagta saaro ama aan lugtayda iyo isku tolo kabtayda adinkayga iyo laysku tolo kabtayda wax ka xanuun badan ma jirahat mudana intii la geliya ama maxaar mudac in kabtaada la laisku tolo cagtaada ayaan ka jeclahay buu nabigu calayh isalaat wasalaam inaan qabri muslim ku dul socdo marka hawshaasi khatar weeye maqaabirta muslimiinta iska ilaaliya xadgudubkeeda iyo xurmaddaradeeda aad u geysanaysaan iska dhowra baabu taqliidi taxriimi ibaaqi alcabdi min sayidihi wuxuu baab yahay inay adkaynta la adkeeyey xaramnimadka addoonku inuu ka cararo ka baxsado sayidkiisii ugaaskii iska lahaa can jariir bni cabdilaahi albajli radi allahu tacaala qaal qaala rasuulu ullahi sal ly slam ayumaa cabdin addoon alla abaqa ka baxsadee ka fiigtaala min sayidihi riwaayadii kale faqad bari'at minhu dimma magantii allaa beri ah. faqad bari'at waxaa ka beri minhu min alcabdi alaabiqi addimmatu xilkii muslimiinta ama ammaankii oo dhanbaa banaanka ka awey ah, rawaahu muslim wa canhu can jariir ibni cabdilaahi اlbajali radi allahu tacaala canhu can اnabiy sal lay slam ida abaqa alcabdu addoonku hadduu cararo oo baxsado lam tuqbal lahu salaatun salaad laga aqbali maayo muslim wa fii riwaayatin riwaaya xadiidka ugule waxaa ku yimid faqad kafara waaba gaaloobay idaa abaqa alcabdu ilaa ardi اshirki riwaayadii sunanka lam tuqbal lahu salaa wa fii riwaaya إida abqa اlcabdu ilىa ahli اlkufri faqad kafar riwaayadana waa ku timid xadiidkan marka waa axaadiista ay deliishadaan khawaarijtu ee dadka ku gaalaysiin jiray dunuubta iyo macaasida iyo kabaa'irta waxaa kaloo deliishada muctasilada oo qaba ruuxa saaxiibu macsiyadaa ee ku dhintay dembiga asagaen ka toobadkeenin inuu naar ku waarayo ka jawaabaanoo oh, ka bixiyaan oo ah kufrigaani waa kufri asqaray yidhaahdeen ama haddaad naga diidaanna waa kufrigii akbarka ahayo addoonka mustaxilkee bannaystay inuu sidyaalkii iyo ogaasyadiisa uu ka cararo midkaa weeye midka gaalka ah leanna hadduu gaaloobana naarna waa ku waaraya haddee naarna waa ku waaraya jannana arki mahayo marka inaan dhahano addoonkaani waa adoon cararay bannaystayna ka cararkay ka baxsadka sayidkiisii bannaystay waana kaafir lianna macaasida iyo kabaa'irta ninkii bannaystay waa kufri taasi waa masalo in la yidhaahdo marka waa yahay salaad la aqbalima waxaa looga jeedaa ee hawaabkeedii baa yaraanaya ama la waayayahay laakin ayadu way ansaxaysaa calaa iti xaal jumhuurtu xadiidka markay qaabka u fasireen maysan dhuganin macnihiisa riwaayadkana ma aysan jamcinin saa darteed tawiilka jumhuurta waxaad ibnu salax baa diiday nawna waa runtii buu yidhi walidaalika alimaam abu daawuud xadiidkan markuu sunankiisa ku soo saaray wuxuu u baabaysta oo ku dhex keenay baabulxukmi cala almurtad buu ku dhex keenay kitaab almurtadiin ayuu guntay kitaab alxuduud buyuu guntay kitaabka weyn kadibna wuxuu guntay baabulxukmi cala almurtad ninka ridoobay xukumkiisii buu guntay xadiidkan wuxuu hoos keenay baabu xukmi murtad buu hoos keenay nasaa-i kitaabu almuxaaribiin ayuu keenay xadiidkuna baabkaasuu ku keenay idan in xadiidka riwaayadkiisa ay jamciyaan bay ahay jumhuurtu intaysan isku dayin inay khawaarij u jawaabaan ama u jawaabaan muctasilo waciidiye ah maxaynu ka wadnaa waxaynu ka wadnaa xadiidka riwaayadkiisa wuxuu ku cadyahay in adoonkaani uu gaal yahay uu diinta bannaanka ka yahay islaamna uu shuqulusan ku lahay o shaaricu ma odhanin ayuma cabdin haraba riwaayadka oo dhanba waxaa ku yimid ayumaa cabdin abaqa ibaaqu iyo huruubkuna waa kala duwan yihiin luqada carbeed ibaaqa waxaa la yidhaahdaa addoonku ama qofku inuu baxsadoo cararo asagoon wax dhiba aan loo geysanin meeshuu ka cararayo isagoon dhibaato ku qabin dhibna aan loo geysanin axadkuu ka cararayan waxba uusan yeelin inaad carartaa ibaaqa la yidhaahdaa walidaalika nabiyullaahi yuunus maxaa loo isticmaalay haraba maxaa loo isticmaalay id abaqa ila alfulki almashxuud ma rabbigii baa wax yeelay xil baa loo diray waxaa le wax kaloo kuu yaalla adugu ma jiro hadday qaataanna waa khayr hadday diidaanna xil kuma saradu ka carara sayidkiisa iyo boqorkiisa min hayri adiyatin walaa daruura baa ibaaqa la yidhaahdaa ama alhuruub walharab labada macna bugu noqdaa meel lagugu dhibaatay inaad ka baxsatana waa la yidhaahdaa meelaan lagugu inaad ka carartana waa la yidhaahdaa waa daqiiq ashaaric fii alfaadihi ikhtiyaarkooda axkaam baa ku xidhan marka addoonka ka cararay sayidkiisi oo muslima dhib asagoon loo geysanin cudurdaar laan way horta dulmi kama cararin dhibaato loo geysta kama cararayo waa nin kibriyo bilaashu cararay riwaayaadka sunanka iyo muslim bay soo nonoqda weliba ilaa ardi shirki faqad xalla damuhu baa ku jira riwaayaadka faqad xalla damuhu laa tawiila lahu wax lagu awiloo kale ma jiro hadday faqad kafaro timid abaqa la isticmaalay ilaa ardi shirki la isticmaalay la yidhi faqad xalla damuhu kufriga dhiig banneeya muxuu yahay waa kufr akbarah looma baahna marka in la awilo oo khawaarij baan radin intaad tidhaahdo ama muctasilo aad xadiidkii meel aan lahayn oo qartajeexoo qananaf ah aad ku caydhiso labada ra'yiga ee waxaa saxan abu daawuud iyo sunanka asxaabu اlxadiid fuqahadoodu macaanida axaadiida taraajimtay ku yay ku dhammaystirtaan dantooda halkaasay ku fushadaan ha dul marin iska sudfaah ama aad fudaysanayso abu daawud guntayo bukhaari guntayo guntayo maxaan ku dhahdaa nasaa-i ibnu maaja si dhib yar ha ku badan baa ku jira u fiirso weliga ninkaani addoonka ka cararay sayidkiisa asagoon wax dhiba loo geysanin muslimiin dalkood ka dal dalgaala u cararay waa kaafir naskaana tusaya waxaa kaaga sii daroo meel laga mara lahayn saxaabigan jariira ku dhaqma xadiidka qudhigiisa nawowi soo gaabsay inuu dhammaystiray ahay riwaayadkii muslim wa abaqa cabdun lijariirin ilaa ardi shirki fadaraba cunuqahu baa ku timi asagan jariira addoonu lahabaa baxsaday wadan gaalo u baxsaday ciidan buu ka daba diray dhexda lagu gaadhay waa la dilay macnada waa maxay murtad waa murtad marka uma baahna inaad tidhaahdo waa mustaxil iyo waa eh, la awilhayaa iyo abad manaadku waa maxay ibaaq xaggee laga cararayaa muslim dal islaan jooga xagee loo cararayaa dal gaalo ninka waa maxay welihiisibuu muujistay muslimiinta inuu nacay iyagana carar ka yahay gaalana uu rabo ninkii dhibaato ka cararay ama dulmi muslimiin ka qaxay culays ma laha zuhri baa isagoo go'aansaday inuu u cararo waddamada gaalada ayaa ninkii odayga in cabdilmaliig ahaa yuu dhintay midbaa u hanjabo wuxuu idhi maalinkan anigu khilaafada qabto inuu weliid ahaayo inuu hishaam hadda ma xusuustee wuxuu ihi zuhriyo warkaadaba la bixin waay axaadiiun baad saa u warisaa annaga reer umaya si fiican uma taageersanin maalinkan xilka qabto qoortaa ku maqan isagoo diyaargarooba sahayda urursado raba inuu halkaa u baxsado waddamadii reer rum oo gaale isu dhiibo dulmi dartii uu ka cararayba odaygii yuu dhintayba hanjabahayey markuu dhintayna ku kalaaba loo dhiibay xilkii isla markiiba ma cimriin marka xadiidku sidaasuu ku cadyahay taqliid maahe waa takfiiru alcabd alaabiqi ilaa ardi الshirki min hayri daruura macnahaasaa sax ku ah laakiin say doonma noqotee waxaa weeye ma bannaano addoommadu inay dadkii lahaa ka cararaan ayagoo wax dhibaata loo geysanin baabu taxriimi الشhafaacati fi اlxuduud wuxuu baab yahay xadka waajibay ee shuruuddiisii arkaantiisi oofsaday in laga ergeeyo inay xaaraan tahay in laga ergeeyo inay xaaraan tahay qaala tabaaraka wa tacaala azaniyatu tii zinaysatee dhilaysatay iyo wazani midka dhilaysataba fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda mid walbo ayaga ka boqol karbaash ku dhufta muslimiinay walaa ta'khudkum maysan idan bihima bizaaniyati wazaani ra'fatun danqasho fii diin illah ee fii iqaamati xad in la oogo danqasho yaysan idin qabanin in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir haddaad tihiin kuwa rumeeya alle iyo aakharaba meesha hadda kor inaga soo maro qaacidai in badan soo celceliyey ilaa aad ku daasheen baa ku jirta walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin ra'fadu waxaa weeye waa khariiza abiiciya alra'fa abiiciya laa yu'aakhadu calayha aslan biijmaci اlmuslimiin ruuxa bini aadamka waa danqanaya gaal iyo muslima markaad silic iyo saxriir wax laga xanuunsa aragto waa danqanaysa waa dubnixi xogow jidhkaadu waa didayaa maa laga daayaa ku qabanaysa maan iska sii dayno waa alra'fa abiiciya alriqa abiiciya alraxma taasi wax qalamu takliif ah oo ku dureersada ama lagu haysta ma jiro walidaalika qaacida maxay ahayd warada atakliifu bikayri muktasabin aw bikayri maqduurin calayhi tacayana sarfuhu lisababihi aw liamaratihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun bu ilah yidhi nagu miyaan awoodna hawshaas hadhimannina ha dhimannina oo adduunka ha dhaafina idinkuon muslimiin ahay miyaana gacanteenna ku jira nahyigaasi waxaa loo awilayaa hee sababki keeni lahaa inaad islaam ku dhimato ku dadaala waxyaabaha iyo asbaabta keenta xusnu lkhaatima ku dadaala khayraadkii wanaagga keenaya inaad islaamnimo ku dhimataan wey tacayana sarfuhu lisababihi lisababihi in badan baan hawshaasi aan miaalla idinka keena tanaa ka mid ah tanna waa tacayana sarfuhu liamaratihi walaa taakhdkum bihima ra'fatun fii diin illahi waa maxay ha danqanina maaha waa danqanaysaane eh oo waad dabcaysaan oo xadka ma kalloofin waad naxariisanaysaane naxariista ayaysan keenin inaad he xadki aad fulin weydaan inaad xadki ka gaasirtaan idan raxmadda iyo danqashada laguma diidane waxaa lagu diida umaba awoodooda iskama celin kartide waxaa lagu diidan yahay inay keento xadki ilaahay inaad oofin weydo ra'faya naxariis keenaysa xadkii in la cabilo baa la diidan yahay hawshaasaa meesha marka ku jirta saa darka xadiidkii ibn اlyamaan cinda abi yacla waxaa ku yimid akhara waxaa la keenayaa addoon ilahi waxuu ku odhanayaa hebelow nin qaadia ah la keenaya xaakim hebelow maalinkii hebel uu ku dhacay maxaad xadka uga ofan weyday ood xadka u dhammaystiri weyday ilaahu waan u naxariistay raxmatan bicibaadiku odhanaya qaadigu addoonkaadan u danqadayoo naxariis baa igu kaliftay inaanan bal dhammaystirin ushana ka khafiifiyo qaadi labaad baa la keenayaa asaguna xadka oofiyey laakiin xad dhaafiyey ul xoog badan oo eh, mareer kurtumo leh ama un la qoodhiyey ruuxu ku garaacay ama meeshii boqol loogu talagalay laba boqol ku dhuftay yaa la keenaya aduguna hebel maalinka xad ka oofinaysa maxaad u dhaafisay inta anugu aan xadeeyey ilaahu cadho aan u carooday oon adiga kuu cadhooday diinkaada darti u cadhooday adiga dartaaba ninkan u jilciyey ka hore waxaa lagu odhanayaa addoommadayda maadaa iga naxariis badan aniga rabbulcaalamiin aha ee abuuray ee arxamuraaximiin ahaabaa xukumay intaa in lagu dhufto markaad adugu ka khafiifinayso ama xadkiga aad gaasirayso ama aad qayb ka goynayso ma adigan xunka ah ayaa rabbulcaalamiin ka naxariis badan isku dhammaatay kii kale waxaa la odhanayaa ma rabbulcaalamiin baad ka necabtahay dunuubta ood ka cara kulushahay markaad adugu xadki dhaafaysad aan taraarayso ead leedaha u carooday diinkaadaan ninkan u jilciyey fa yu'maru bihimaa ila annaar labadiba naartaa la ha isku dayin inaad falsafa la inaad naxariis darteed aad taa u yeelayso addoommaha loo naxariisanayo addoommaha allah kaaga naxariis badan diintaa loo ficiloonayaa diinta ficiladeeda iyo u carooshaheeda waxaa kaa cadho badan allah xadka shareecada ha dhaafi addoon baa tahay wixii lagu diray qabo intaasaa lagaa raba adugu taakana ha ku dareen ciddina ha ka gaasirin can caaisha radi allahu tacaala canha ana qurayshan ahamahum quraysh waxaa murjiyey shanu اlmar'ati اlmakhsuumiya quraysh hawshu waxaa ku cusaatay laba qoysoo reer bani maqsuum reer bani haashim quraysh iyo carab magaca sare iyo dhegta sara lahaa oo la tamadin jiray idan gabadh reer bani oo raaskii labaad ee quraysh ay ku faantamaysay ayaa waxaday anna qurayshan ahamahum waxaa murjiyey shanu lmar'ati almaqsuumiya gabadhii reer bani maqsuum arrinkeedii faatimatlswad baa la odhan jiray gabadha allatii gabadhaasoo saraqad wax xadday fa qaaluu waxay yidhaahdeen waxay go'aansadeen marka inay nabigu u ergeeyaan way dhahan nabi allow maanta uun ceebtaanana astur ceebtaada allaha asturee noo sii daa <laughs> gabadha warkaasay isku raaceen marka waxaa le waaya warkaasi yaa nabi maxamed kala hadlaaya man yucalliqu ljaras hawshii lagu maamaahi jiray jiir baa tashaday baa le dooli jiir baa tashaday warbaashan bisada nafta inoo keentay ee ina baabi'isay maxaynu ka samaynaa shuuray fadhi weyn bay qabteen waa laga shiray saa aan yeelo maya kan aan yeelo kan waxaa la yidhi sida ugu fiican waxaa weeye gambaleel koor qoorta in loo geliyo bisata oo markay xaggeenna soo aado jalamjalamta intaan maqallo aan godadka kala galo hala kala yaaco ra'yigaasa lagu duugay qalinka waa laysku raacay laakiin waxaa la yidhi jiirka u horreeya isqarxinaya ee koorta aynu diyaarinay qoorta u gelinaya yaanyoor waa kuma ila ninkaa soo noqon maayo sooma xamar istishaadiyu ninkaa gelaya ninku gambaleel qaada ee bisad u xidhaaya waa nin isbiimeeyo wey wax ku dhaca la waaye allaahuma nafsi naftii wey marka ma yucalliqu jarasu weeye waxay dhah quraysh hawshaas dhag weeye yaa laakiin ku dhiiran kara nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo hawshaa kala hadli kara oo odhan kara bal gabadhan faatim bint اlaswad annabi ah allow maanta uun nooda waxaa la yidhi zayd ibn eh, cafwan usaama ibnu zayd baa nabiga la hadli kara bas faqaaluu waxay dhaheen man yukalimu fiiha ay fii shaaniha gabadha xaalkeeda yaa kala hadlaya rasuul allah qaaluu waxay dhaheen waman yajtariu cali ku dhiiran kara nabiga way ogyihiin hawsha inaan nabigu la marin karin ilaa usaamatu bnu zayd usaamahode wiilka nabigu soo koriyey ah ilmihiisi ah isku halayn badan nabiga ku qaba xibuhu wabni xibihi wey aad ninka ugu jeclaa weeye dadko dhan uu ka jeclaa u dardaarmaalikuu nafbaxahayey kii yidhi nabi maxamedoo naftu ka baxaysaan soo dul istaagay anoo ciidanka nabigu ii dhiibay ka imid ciidankii juruf dejiyey bax nabigu duul oo aabbaha nimanka dilay falastiin meel hadda ku taala nimanka jooga kufaarta nasaaro dhasha soo dhigo magdheer hasku dhaxleen aabbaha u soo aargaana nabarka soo go hanimadana keeb ciidanka nabigoo dumay oo rag badanoo saxaaba ay raacanoo waaweyn oy cashar mubashiriin rag badanoo kamida ku jiraan yaa nabigu xanuunsaday calayh isalaat wasalaam maralka wuu geeriyooday uu ku xijaabtayba nin caqli badan buu ahay ciidanka buu hakiyey wuu sugay nabigu wuxuu ku beekaamayo inuu bal xanuunka ka kacay iyo in badan buu nabigu intuu xanuunsan iska ilaahay caafiyey iyo inay tiisi ay gelayso maalinka dambaa loo sheegay in nabigu aad u liito oo aad u xanuunsan yahay xataa uusan hadli karin oo codka xataa uu xidhmay xanuun dartii wuu yimid nabigu soo dul istaagay markaasuu nabiga salaamay madaxuu nabigu kala hadlay markaasuu gacanta qabtay buu idhi markaasuu gacanta nabiga kor u taagaa madaxuu iga saaraya buui kor buu u qaadayay haddanaanu igu soo foorinayay waxaan u maleeyeybu nabigu inuu ii ducaynayay xirkuu u taagaa dhakaduu iga saarayay ninuu aad u jeclaabu ahaa zayd ee usaama bnu zayd ilaa cumar u diiday in wiilashii la eka waxoola simo usaama bnu zayd wuxuu siiyey laba kunoo dirhan buu siin jiray marna toban kun buu gaadhsiiyey cabdulaahi bnu cumar iyo ragga noocaasana toddoba kun iyo kun buu siin jiray markay yidhaahdeen aabbow hadde waa sida usaama nagamana weyno hawlahan annagaa kaga fiicinwaa sida wuxuu idhi baashaano nacfigan la qaybin xaggee ka yimid waa nabi maxamed dhaxalkiisa calayhi salaatu wasalaam nin walbuu nabigu idinka jeclaa xoolaha waa idinka badinayaa wuxuu idhi aabbahaa oo cumara cabdulaahiyow iyo ninkan aabbihoo zayda ah, nabigu wuxuu jeclaa zayd adiga cabdulaahi iyo usaamana nabigu wuxuu jeclaa usaame idiin siimi maayo buu i waa min manaaqib cumar abubakar asagu ma yeelin hawsha iyada dadkao dhan wuxuu yidhi waa saf kii hadda soo islaamay iyo camaar ibnu yaasir xoolaha waa loo sameeyaa buui adduunyaanu qaybsanaynaay diin ma qaybsananuu yidhi abubakar xandha adduunyaa la qaybsan oo bulqa ilaa xiin ah cumar asagu wuxuu ihi maya nin walba wuxuu wax ku helahayaa waxtarkiisi iyo sidii loo kala wanaagsan yahay acraabi hadda soo daadego oo bawaal calaa ah iyo asaabiqun alawaliin wax u simi mahayab halkaasuu isagu maray cumaan wuxuu ku socday calaa ariiqati abibakr sidiiq buu ku socday cali baa khilaafada qabtay calaa ariiqati wuxuu ku laabtay cafwan wuxuu ku socday calaa ariiqati cumar cumaan cumar buu raacay cali baa yimid abubakr buu ku celiyey meeshiisi maxaa yeelay ariiqata abubakr baa waafaqsanayd sunatu rasulilah sal l slam annagu xoola wuxuu ku qaybin jiray kolba baahida markaa jirte iyo danta jirtee ma eegi jirin ruuxa iimaankiisa iyo waxtarkiisa dee gala diintiiba waxaa soo gelaya ikhlaas darra ku imanayo nin kastaba uu isqadqaadaya si xoogowa nacfiga loogu kordhiyo xibu rasuulilah rasuulkaada kuu jeclaa ahaa wabnu xibihi fakalamahu usaamatu usaama nabiga la hadlay usaama ismaqiiqioo nabiga isku halleeyey faqaala rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi dhib ma lehe wiilkaygii baa tahay aadna waa kuu jecel abbahana waan jeclay laakiin meeshaad gashay waa meel khatara atashfacu waxaad ka ergey fii xaddi min xuduud illaah waxaad ka ergeynaysaa xad ilaahay xuduudiisa in la rido oon la fulinin uma qaama nabiga baa istaagay fakhtaaba khudbuu bilaabay mambarkiibu ka istaagnaabuu iskugu yeedhay asalaatu jaamica uma qaala wuxuu idhi inamaa ahlaka aladiina qablakum kuwii idinka horreeye nasaare iyo yuhuud waxaa halaagoo baaba'shay annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim ashariifu nin magaca hadduu waxxado tarakuuhu waa dayn jireenoo xad kamaysan oofin jirin wa idaa saraqa fiihim adaciifu mid taag daran saraqa fiihim اضaciif mid taagdaran hadduu waxadana aqaamuu calayhi alxadda xadka ka oofin jireen nin awoodleh ama magacle ama boqor ama culmo ah ama malaaqii nabadoona ah hadduu waxado inaga daaye qolyahan iska caadiga ee caamada hadday waxadaanna way baqdhabi jireen nabi wuxuu uhi waaimullah allahn ku dhaartay low anna faatimata binta muxamed low anna binta muxamadin faadumadii ina muxamaday hadday saraqad waa dumarkii adduunka ku noolaa gabadha u sharaf badnayd wey u nasab wanaagsanayd cala aliطlaaq la qaطactu yadaha gacantaa nabigu jari lahaa buuri xuduudda ilaahay shuqul kuma laha shariif iyo wadiic daciif iyo qawi shuqul kuma laha addoon ilaahay weeye addoonkan rabweyna la hoos joogaa nebi maxamed iyo tolkiina oo saxaabadona waa fuliyayaal waa intii fulin lahayd la eegi maaya kanaa kuu dhow kanaa kuu sarreeya weligeed hawshaa way jirtaa muttafaqun calayh weligeed way jirtaa waa dhaqan aadamuhu ay ku aafaysan yihiinoo ninkii xoogow magac iyo raas culus bidahayaanna ee way ka xishoodaan ninkii ay markaa bidahayaanoo tun jilicsadaan inuu ya daciif yahayna xadki ilaahay bay ku oofiyaan hadda goor baa idinka sheekeeyey inamaa jazaau la yuxaaribuuna allah warasuulah qolyo lagu qaado oo soomaalidii bangalaadeshka iyo hindida iyo bakistaaniyiinta iyo in lagu qaado niman kale hawsha hadday sameeyaan aan la agmarayn baan idinka sheekay fatalawana waxaa midabuu ah isbedelay wejhu rasuulilah faqaala wuxuu ihi suubanuhu atashfacu fii xaddin min xuduud illah faqaala usaamatu wuxuu yidhi xaaladda culayskee markuu dareemay oo nabigu inuu cadhooday arkay khaladna loo qariyey qurayshna ay dageen istakfir lii yaa rasuul allah rasuulka dembidhaaf alle ii weydii qaalat wuxuu ihi uma amara bitilka almar'ati faquطicat yaduha nabigu wuxuu faray haweenayda xadki laga oofiyey gacantaa lagoy gabadhaaha intay wax caariyaysatay tabalcaarada inkir jirtana waa la sheegaa oo wadaadda wax u daliishadeen ruuxa wax caariyayse kadibna inkira kuna cadaato ka saariq baa la ictibaarinaya xanaabila ku tagtay waadana waxay dheen maya sariqa toosay ahaydoo intay waxaddo ayaa marka lagu qabtana ay inkiri jirtay siday doonaa noqotay xadku hadduu soo gaadho imaamka uu soo gaaro lagama ergeyn karo imaamka qaadiga dowladdii fulin lahayd marba haddii ruuxii xadka ku dhacay la gaadhsiiyo loo dhiibo wax kamo wax qiil ah iyo wax erga ah midna lagama ogolo waliba waa malcuun ruuxii ka ergeeya hadduu xukumka garanayo laakiin intaan weli dowladda loo geynin xaruntii booliska ee muslimiinta la geynin qaadigii loo geynin amiirkii loo geynin waaligii loo geynin waa laga ergeyn karaa waa laga ergeyn karaa hadduu yahay nin ahlu satri ah oo aan lagu aqoonin dhagar iyo khayaanada aan lagu aqoon haddun la arkay kuwa laakiin mujaahiriinta in laga ergaya ma bannaano ama dowladda gacan ha ku dhigto ama weli ha la sii wadee saasay slku u kala qaadeen adilayna leedahay cad oo axaadii ah maxaa yeelay xadkani la oofinayo adduunkao dhan buu baraka u yahay khayr buu u yahay nabigu waxaa ka sugan hal xadoo la oofiyo ayaa dadka dunida ku nool u dhaama afartan waabiro oo roob uusan kala goyn afartan waabiro roob uusan kala goyn waxaa oga khayr badan hal xadoo la oofiyo barakadiisa iyo nabadiisa iyo khayrkiisa amarka ilaahay baa fulaya addoommo hoganaanu noqonaynaa aduma rabbi ku xidan ka amar qaata ayaynu noqonan markaan ad adduunku waa hagaagaya wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan adaan wey walow anahum aqaamuu tawrata walinjiil wama unzil laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim yacni diinta oo la dabaqo sharcigaoo la fuliyo oo ilaahay laga cabsado dantiinna adduunya midda akhraa ku jirta markaad laakiin xadkii diinka ka carartaan weligiin ma liibaanaysaan weligiin adduunkana dabadhoon baad ahaanaysaan aakharna cadaab baa idin sugay nasal allah salaam baabunahyi can اtaqawuطi fii ariiqi الnaas wuxuu baab yahay reebidda layska reebay can اtaqawuطi fii ariiqi الnaas in lagu saxaroodo oo lagu danaguto wadooyinka aadamuhu ay maraan iyo wadillim hoosaskooda iyo wamawaarid اlmaa'i hilooyinka iyo meelaha biyaha lagaga arooro ceelasha wadooyinka loogu arooro iyo webiyaasha iyo laagaha iyo garbooyinka iyo iyo wanax wixii lamid ah wixii la mid ah meel la fadhiistaba allaha ka dhigo waa meel la fadhiista ma aha hoos ma ah wadana ma ah laakiin waa lagu kabdhoodaa waa lagu sheekaystaa waa la fadhiistaa lama ogolo qaal allahu tabaaraka wa tacaala wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waإثma mubiina kuwa ilaahay kuwa dhibaya muminiinta iyo muminaadka labiyo dhadigba dhibaya waxaysan kasbanin ku dhibaataynaya dembi weyn iyo been abuurad cad bay dhabarku u riteen aayadda dhowr goor soo noqotay wacan abi hurata radi allahu tacaala anhu ana rasul la sal slam qaal ittaqu laacinayn iska ilaaliya labada wax lacnada labada shay labada sabab ee soo jida lacnada qaaluu waxay dhi nabi allow waman laacinaan inta galagaranay laacinanaba labada shay wax lacnade ee iyagu dadka lacnada ee lacnada soo jiida ama sabab lacnad noqda maxay yihiin qaana wuxuu uhi waa midka koobaad waa midka yatakhallaa ku danagudanaya ku saxaroonayo ku kaajaya fii ariiqi innaasi dadka wadadoodii iyo aw fi dilhim iyo hararkoodi iyo hoosaskoodii rawaahu muslim idan axaadiis badan baa baabkaas ku timid xadiid baa baabka ku timid in lagu kaajo in lagu saxaroodo in dhibaato kale loo geysto in dhagax laqoryo iyo iyo iyo iyo qodax iyo wax noocaasa la dhigo idan muslimiintu meelahay danaha caamka ku haystaan in lagu dhiba lama ogolo waxaa laga soo reebayaa hooska waxaa laga soo reebayaa hooska malahaadu u badan yahay inaan la isticmaalayn waa hawd cidlaad joogtaaba hawd cidlaa oon geed u xadhsanay jirin waddana aysan ku oolin waad danahadood ku gudan kartaa bidaliil in nabigu mararka qaarkood calayhi salaatu wasalaam derbi weyn oo xag kale intuu mara ku dana gutay taana waxaa weeye waxaan loo badinayaa in meel aan la isticmaalin ay ahayd waddada iyo hooska inta badan alleeda waa la isticmaalaya malahaad u badanya ama aad hubto weeye waciidku wuxuu khuseeye meelaha kale ma aha waana taxriim nahyiga waa litaxriim sida raajixa ah karaahay wadaadda ku xambaareen aan badnayn oo laga soo guurshay nin mucayanoo qabana ma arag baabunahyi can wa naxwi fi lmaai araakid wuxuu baabi reebida layska reebay can ilbowli wa naxwihi kaadi iyo wixii lamidoo de iyo dhiig iyo nijaaso uun filmaai araakidi biyaha fadhiya lagu rido oo lagu shubo biyaha fadhiya aan qulqulaynin in wax nijaasa ama dadka ay dhibsanhayaan lagu sameeyo la ogolayn can jaabir radi allahu tacaala can ana rasul sal slm naha ummadda wuxuu ka reebay an yubaala fi lmaai araakidi biyaha fadhiya in lagu kaajo sawaun kaana qaliina aw kaiiran bay culum leeyihiin hal bay ka soo reebaano ilaa ida kaana mustabxira bay yidhaahdaan biyo badaanoo bad oo kala hadday yihiin xaggana ay fadhiyaan waa bannaantahay dheh laftigooda daliil bay u ma jiree daliil macnawi ah jira oo maxay ka wadaan biyaha fadhiya iyo biyaha socduu nabigu kala qaaday oo wuxuu diiday biyaha fadhiyaen soconi sida garbooyinka iyo ceelasha iyo biyaha noocaasa in lagu kaajuu nabigu diiday waxaana laga fahmaya mafhuum lmukhaalafa oo daliilu khitaab loo yaqaano biyaha socda haba yaraadeene inaan la kohanaynin oo iyagu socodka ay socdaan iyo dabaimaasha iska daba imanayaan iyo galgalashadaasay nijaasada ku kaatuurayaan tuurayaan ku samaynayaan idan nijaasadu xama yeesho awood bay leeyihiin kala qaadka uu nabigu kala qaaday biyo socda iyo biyo fadhiya yaana waxaan ka dhehana yidhaahdeen biyihii yaraa ee socdae qulquulayee la fasaxay biyaha fadhiya lamcanahana waa la waa maxay waa badoo kale almaa araakid almustabxir badahoo kale biyo fadhiya laakiin awood waxay leeyihiin nijaasada ay kaga qaalib noqdaan ay ku baabi'iyaan marka waxay la macno yihiin yaraa ee isqulqulayey ilaa hadda biyaha fadhiyon baa la diiday macnahaasay qowraansadeen laakiin daahirka waxaa weeye in la ilaaliyo oo laga fogaado biyuhu marba hadday fadhiyaan ayaa wanaagsan xifaadan limacna lidaahir alxadiid baabu karaahati tafdiili alwaalidi bacda wlaadihi calaa bacdin fi اlhiba wuxuu baab yahay karaahu sheikhu cabiray waa sida jumhuurta ay qabaane taxriimka raajixa jumhuur lmutaahiriin baynu u jeednaa ama jumhuur salaf min asaxaabati wataabiciin taxriimkay caddaynaya karaahatu tafdiili lwaalidi waalidka inuu u kala sadkordhiyo in la kohdo bacda awlaadi caruurtii barhkood u sadkordhiyo calaa bacdin barh kale fi lhibati waxsiismada iyo sadaqada can nucmaan bashiir laba kuwa aad awowga u tahay lagama hadlayo kuwaad awowga u tahay kuwaad ayada u tahay lagama hadlaayo walaalaha lagama hadlaayo aabbihooya lagama hadlayo kuwii aad dhashay adiga biyahaada laga hadlayo can nucmaan bashiir radi allahu tacaala canhuma ana abaahu oo bashiir ibnu sacad ah bashiir ibnu sacad ataa bihi rasuul allah rasuulka ilaahay buu u keenay anoo yarbu aabbahay soo xumbaaraybu nabiga ii keenay faqaala wuxuu idhi innii anugu nabi allow naxaltu waxaan siiyey ibnin nuxligu ama nixladu waa shay lagu siiyo min duuni ciwadin wala istixqaaq annuxlu wاlnixlatu wa alcaiya wاlcaطaa waana shayga lagu siiyo adoon waxba bad aan lagaa rabin abaal midna aan lagaa doonaynin iyo iib xaggana aan aysan jirin sababaad ku mudatay waa alcaطiyatu min hayri ciwadin wala istixqaaq baa la yidhahdaa ilmuhu markuu saa u dhashay neefka loogu xudun xidhi soo garan maysaa wax ciwadoo laga rabana ma jiro mudnaansho uu mudan yahana ma jiro aabba iyo waalidun baa kula maqan ina iska kaasiiyaan innii anugu naxaltu waxaan siiyey ibni wiilkaygii haadaa kana ee bashi nucmaana hulaaman addoon baan siiyo kaana li anigay aha addoon asugu lahaa buu siiyey faqaala rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi akulla waladika kulla waladika caruurtaadoo dhan awlaadika loo jeedaa caruurtaadoo dhan baad naxaltaw siisay mila haada kanoo kale wiilashii la dhashay nucmaan addoonkanoo kale ma siisay faqaala wuxuu ihi wadaadka bashiir ibnu sacad ahaa laa maya ma siin faqaala rasuul lah sal slm wuxuu ihi faarjichu soo cesho hibadaasi kaama gudine soo cesho marba haddaadan caruurtii aad dhashay aada u simin riwaayo kalea ahaydoo way iman doontaa caruur kala ma leedaha oon ka ayn wiilkan waxay tilmaamayaen riwaayaadku nucmaan wadaadkan bashiir ibnu sacda wadaadkan bashiir ibnu sacda wuxuu dhalay gabdhuu lahaa gabdhuu dhalay wiil nucmaan baa ugu horreeyey nucmaan markuu dhashay yo beer weyn buu siiyey duq intuu ku farxay wiilka reer ku soo kordhay buu calaa tawiil xaafi beertibuuxaafid xajar beertibuu kaga noqday inuu beersiina waa riwaayad baa tilmaamaya markuu muddo joogo wiilkii iska dalaandalayo iyo odagii beerte beer waa weyntahay moogta ansaara beer lagama karee beertii waa ku oo waa kaala noqday muddaa la iska joogay waadan buu duqi bashiir ahaa wiilkiisa nucmaan ahaa ee yaraa addoon buu siiyey hooyada waxay tidhi oo camra binti rawaaxa la jiray hooyadii nucmaan abtigi waa cabdulahi bn rawax hooyadiina waa camra binti rawaxa alansaariya yaa waxay tidhi kaa yeeli maayo hadda ka hor baa intaad kaga noqotay addoonkana waad kaga noqon doontaa haddaad run sheegayso odayow intaad wiilkii iyo adu israacdaan nabiga maqhraati geli nabigu wuxuu ka yahy noqon kartid saasa horta keentay in wiilkan iyo aabbihii isula yimaadaan hooyadii baa dabada ka wad nimay naagu waday maxaa la iyo ritiriti wada midna kaama gudaa haweenku wax la arkay maa wax ragga ka adag haweenu baa jira saa ma wax ragga ka adag ayagoon u gacan qaadin saa hadday kuu fiirso saa ku tiraado oodun xoqon wax kastood iswaashaa haweenku waa idin adag yihiin marka haweenaydiiba hawsha ka dambaysa wa fii riwaayatin faqala rasuula rasuulka wuxuu yidhi afacalta haadaa saan ma ku samaysay biwaladika kullihim carruurtaadoo dhanba carruurtaadoo dhan la yidhi ma siisay xoolahan qaala laa buu min abaallo ma siin innagu haddaanna min abaallo ma siin laakiin waan siin doonaa insha allah soomaali ilan qiil ma daysee canaan yar ninka soomaaliga ma awood in yar la canaanto isla markaa wuxuu doonayaa in namarkaa lagu qabtay uu ka siibto ma insha allah iyaguna waan hagaajin doonaa nabi allow bal ka waran budheel hadduu soomaaliya ittaqullaah ilaahay ka cabsada ma ogolo ninka soomaaliga la eedeeyo eedda uu yahay in khalad lagu qabtana ma ogolo wuu u qiilbixini qoys dhib badan ittaqulah saxaabada laakiin nabi allow ma laha carruur siinin kan basaan siiyey ittaqullaha ilaahay ka cabsada wacdiluu fii wlaadikum carruurtiinna u dhexdhexaad u noqda ha u kale eexanina farajaca abi aabbahay baa soo laabtay faradda tilka sadaqa xoolihii uu siiyeyna waa ceshaday hibadi weeye sadaqa wuxuu ku magacaabayo saxaabigu wa fii riwaayatin faqaala rasuulu ullah yaa bashiir bashiir ibnu sacadow alaka waladun siwa haada ubad ma leedahay aan kan ka ahayn waladun wiil ma leedahay aan kan ka taariikh kutubu tawaariikh wasiyar waxay sheegeen wiila nucmaan ka ayn bashiir inuusan dhalin waladu marka ubad baa loo jeeda rag iyo dumar wuxuu doonha noqde fa qaala wuxuu idhi nacam buu idhi qaala nabi wuxuu lahum mila haada dhammaantood addoonkan oo kale ma siisay sida nucmaan u kale qaala laa nab allow ma siin qaala nabi wuxuu ihi falaa idan haddaba haddaadan carruurtii u simin sismada iyo hibadii hadiyadii aniga hay makhraati gashan maxaa jira nabi alla u diiday makhraati gashiga fa innii la ashhadu calaa jawrin cadaalad darra anoo kama makhraati kaco aljawr waa maxay waa naqiidulcadli naqiid اlcadli alcadlu waa waajibun fii kulli xaal iska ogaada cadli mustaxaba ma jiro cadligu waa waajib dadka in loo garsooro dumar caruuraad dhashay muslimiin kale xaaji iyo gar cadaalad sunnaah ma jirto kullu cadlin waa waajib fardu cayn weeye cadaalad darra ka soo horjeeda cadaalad waxaa ka soo horjeeda aljawr ee xasho nabi wuxuu yidhi anugu xashe kama maraati dembi kama maqhraati galee wanaagii xaq baan ka maqhraati galaa wa fii riwaayatin laa tushidnii calaa jawrin ha i managashanin eexa iyo gardaro riwaayo kale xadiidku u lehy ku timid fainii laa ashhadu ila calaa xaqin fainii laa ashhadu ila calaa xaqin xaq baan ka maqnaa nabi ilaahay baa rasuul baa lahay maxaad igula maagtay inaan cadaadarro aan iyo eexo aan ka marhaatigalo ka marhaati noqdo wa fii riwaayatin ashhid calaa haada hayrii makhraati geli hawshaani axdan aniga ka ahay waa amarkii lo odhan jiray amru tahdiid weeye ha ku khaldami wadaadda waaweyn baa ku khaldamay oo riwaayadka aan jamcinine wاlbaabu ida lam tujmac turuquhu lam yatabayan haddaan xadiidka duruqdiisa la ururi cinda ahli اlxadiid kaaxmedin wbni اlmadini wاdaara qudni wاlkhaiib waxaa weeye lama fahmo suura mutakaamila la rabaa hadda markaa meel wax ka dhaco hal nin waruu sheega waxba laguma qaybsado xogtaa la uruuriyaa saad xog dhammaystiran u hesho axaadiistuna riwaayaadkoodaa la uruuriyaa si dhacdadii oo dhammaystira aad u hesho ashid haada calaa hayrihi wadaad waxay ka fahmeen way iska bannaan tahay laakiin nabigu waa kohsaday u oo seed oga fahamtee haday baasha dhanba mamnuuc tahay nabigu ma dhaheen cid kale hlamraati geli amru tahdiid weeye faman shaءa falyu'min waman shaءa falyakfur wey qul tamatac bikufrika wey idan amru tahdiid wey bidaliil laa tushidni calى jawr fainii laa ashhadu calى jawr fainii laa ashhadu ila calى xaqin ittaquu اllaha wacdiluu bayna fii awlaadikum xagee la geeyaa nusuustaa fasiraysa nusuustaa caddaynaysa uma qaala nabigu wuxuu yidhi ayasuruka ma ku farax gelinaya ma jeceshahay an yakuunuu ilayka inay carruurta kugu noqdaan filbiri xagga baarinimadka iyo ixsaanka iyo wanaagga sawa'an kuwa isku mida dhammaantood wixii aad dhashay lab iyo dhadigba inay carruur baari ah kuu noqdaan oy kuu sinadaan ma jeceshahay haa haddaba adu maxaad eexada u bilaabaysa maxaad oogu kala eexan waxsiinta maad u siintid قال saxaaba ui balaa nabi alla waa jecelahay qaalna wuxuu uhi falaa idan haddaba hadday sidaata ood jecesha inay wada wanaagsanaadaan oy baarri ku wada noqdaan aduguna cadaalad daraha kula dhaqmin muttafaqun calay xadiidka marka nucaamin bashiir abubakar cumar cumaan cabdiraxmaan bni cawf kulli sidaas ay ugu dhaqmeen xagga taabiciinta mujaahid ibnu siriin caطaa ibnu abi rabaax curwat بن zubayr saciid ibn musayib kulligood saasay ugu dhaqmeen waa hiba baaila laa tancaqid bay u arkaan lanna waa jawr iyo ulmi walidaalika sida raajixa waxaa weeye min xayu daliil aabbuhu hadduu xoolihii carruurta u qaybiyo oo qayb uu qadiyo ama qayb uu ka exdasaana uu ku dhinto dhammaan wuxuu sameeyey waa raddun waa la celinayaa miiraad i dhaxal buuna gelaya min xayu daliil hadduu qismo cadaalada qaybin waayo waa la naqaya sida kitaabka rabbigay uu qabaa lagu qaybinaya hibadaana ma asixin lanna waa jow jowna shareecadu ma ogola inay qirto xugum shareecada ka horreeyey mee waa xugum sharciga dhexsa yimid laakiin wadaaduu shaafici ka mid yahay faqradaasi ashid haada calaa hayri bay ku khaldameen riwaayaadka xadiidkana ma uusan jamcinin maalikiya qaybo ka mida ah ku raacay abu xaniifa ku raacay laakiin axmed iyo isxaaq iyo awsaaci iyo leyt ibnu sacdi abu thawr mundir iyo ragga faniga ku ro ibnu xasan baxdi dheeroo aadan ku arkaynin kutubta kaleu leeyahay masalada saa darteed xaafidna xajar diqadiisa iyo xariifnimadiisa waxaa ka mida ah, ka ibn xasan uu radiyay dhan warkood intuu keenay oo hadalka ibn xasan uu ku radiyey usan marna u tirin hadalka ibn xasan buu khulaaseeya wuu ku radiya wuu ku baabi'iya baxda dheer baa halkaa ku jira fatxubaariga de xadiidka lambarkiisu idinsiiya ugu laabta ama ibnu xasan mujalladka saddexiy tobnaad safxada boqol sagaashan afar ka muraajaceeya ama mas'alada kun lix boqol toban iyo ko baxdiga akhriya aad buu qiimo badan yahay cadaalad sunno ah ma jirto cadaaladdu meel bay ku timaada waa waajib waa fardu cayn jawr karaahana ma jiro kullu jawrin waa dulmi waana xaaraan masalada raqamkeeda kitaab ulhibu ku keenaa aad u akhriya baxtigaa dheer iska ilaaliya ubadkiinnu idinkaa iskuda hadda kahorba waxaan hadaad arato caruur iyo awlaad walaalo wada dhashay oo isku xun oo isku liita waalid baa ka dambeeya dib u fiiriya taariikhdaas maalinku waalidku bilaaba carruurta mid qayb ka mida ah usad kordhiyo u yar eexdo iyaguna way ximinayaan cadaawad bay u qaadayaan waalidka birigiisii iyo ixsaankiisa meel bay kaga dhacayaan ilmaha cuqdad baa geli hooyadii iyo aabihii cudad u qaadi walaalihiiba cuqdad u qaadi waa la kala dhimanaya waxaad maqli ku kule aniyo hebel waxaan wada soconnaa intuu waalidku nool yahay maalinku dhinto nin walba albaabkiisuu ka baxaaya caruurtu waa in waalidku cadaalad iyo ixsaan iyo wanaag uu kula dhaqmo say isu jeclaadaan asaguna u badbaaday aakhariya adduunba hawshaas yaa la ogaado baabu taxriimi ixdaadi اlmarأati calى mayitin fowqa alaaثatin alaa ayaam wuxuu baab yahay inay xaaraan tahay haweenaydu inay asay qaaddo ama isbahaambiiso ama isbasaasiso calaa mayitin ruux dhintay fowqa alaa ayaam saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawja ninkeedii mooyaan saygeedii arbacata ashhurin wa cashrata ayaam iyadoo afar bilood iyo toban habeen baa loo ogolaya inay isbasaasiso can zaynab xidaadku waa haweenaydu oo ka tagto un ziinada iyo xaragada wax kale ma ah dhar goonia ma laha dhar goonia ah oo asay la yidhaahdo ama gabadhu isku basaasiso ma jiraan shareecadeenna waxaa weeye geeri culus baa timid odaygii baa meesha ka baxay gabadhu inay muujsuun keliya musiibada iyo dhibka dhacay keliya ka muuqdo umbaa la doonaya ee ma aha oo maxaa laga wadaa xaragada unbay yaraynaysa xaragada dharka aad u qurxsan barfuunkii cadarka cilaamashada fara badan indhakuulashada waxyaabaha xilliga la xaragoonayo la sameeyonbay iska daynaysa haweenay gurigeeda joogto unba ahaan bay u dhaqmaysa way qabaysani way feedhan way shanlaysan waxay islaamku qabsadaan bay qabsan soo xaraga iyo xaragala'aan ma jiraan maalmaha arooska aadaysaan waxay gabdhuhu sameeyaan unbay joojinayaan ama markay wadaadka isku diyaarinaysa gabdhu dumarku waxay sameyn baa la joojin haweenay caadin bay iska dhigi dhar gooniana ma jiro mid madow walaa mid cad soomaalidu waxay xidhataa dhar cad bay xidhataa dadna dhar madow bay xidhaan afrikaankeena dhex dhar madow bay xidhaan artima mooye gaadhiga meydkooda qaadi wuu madow yahay sanduuqu wuu madow yahay kuwa meydkooda wada wuu madow yahay meel madow baa loo wadaaye marka imtixaan wey wax dharoo u gooni ah ma jiraan xaragada ziinada an زaynب bint abi slm radi اllahu tacalى canha qaala waxay tihi dahaltu waxaan u galay calىa ummi xabiibata radi اllahu tacala canha zawji الnabiy umma xabiibo oo nabiga xaaskiisa ayd baan u galay xiina wakhtiga tuufiya la oofsaday oo u xijaabtay abuha aabbaheed abu sufyaan bnu xarbin ah radi allahu tacala canhu soddon iyo labada hijradu geeriyooday soddon iyo saddexdana waa la sheegaa soddon iyo labada hijrada ayuu geeriyoy abu sufyaan umma xabiiba aabbaheed fadacad waxay codsatay u yeedhatay umu xabiiba biiibin shay udgoon bay u yeedhay oo fiihi ay ku jirto sufratu khaluuqin cadar darmi oo laisku darayoo jaallo ah khaluuqu waa cadar kooladhaan waa cadar sidii kareemkao kale kugu dhagaya cadarkii inagoo saliidla marsada taqaanana mid sidii eh, eh, qooshka oo kale laysmariya jiray oo khaluuq la hidhaada oo kareemka oo kale ah cadar koolaan dhihi jiray annagu biiibin wax udgoon bay u yeehato fiihi uu ku jiro sufratu khaluuqin cadarkoolle jaallo ah oo yelow ah aw hayrii ama cadar iska caada oon cadarkoolle ahayn yacni shay udgoon oo cadarun bay tiraa keena weelkiisii bay soo qaada fa dahanad minhu waxay oga subagtay oga cadrisay jaariyatan gabar yaroo ag joogtay weelkii asagaa cadar ku jiray maxaa ku soo haray ruu cadar mariyey oo firaha geliso cadar ku soo hari maayo idgoon uma masad waxay mariso saa ugu jiiday bicaaridayhaa labadeeda dhaban bay ku caaridku waa degalka iyo dhegta inta u dhaxaysa dhabankaas ayay dhafoorradaysaa u marsatay uma qaala waxay tidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa lii biiibi min xaaja ilaah baan ku dhaartay wax baahi ooma qabo cadar iyo udgoon hayra hase yeeshee أنii samictu rasuul اllah rasulk yaquul asagoo le calى اlmimbari mimbarka madiina kale masaajidkiisa laa yaxilu limra'atin tuminu biاllahi walyowm اlaakhir haweenay alla iyo aakhiro rumayso uma bannaano an tuxidda inay isu basaasiso ama u asay qaado calىa mayitin axad dhintay fowqa aaai layaalin saddex been wax ka iyo xooguu murug in laga dareemo lama ogolo haweenay alla iyo rumaysay may dhintay dartii saddex beri wax ka ilaa calaa zawjin ninkeedii isaygaoo dhintay mooyeen oo maxaa loo ogolaya isagu arbacata ashhurin wa cashara toban bilo ee afar bilood iyo toban habeen qaalat zaynab waxay tihi bint abi salama radi allahu tacaala canha dakhaltu waxaan u galay waagi dambe calaa zaynab binti jaxsh baan u galay radi allahu tacala canha xiina wakhti akhuha walaalkeed cabdullahi bnu jaxshin weeye maye cubaydillaahi bnu jaxshin weeye iyo mae waa nin oo zaynab ay walaalaan xagga hooyo ama xagga nuugmadaa la sheegay lanno min xayu taariikh cubaydillaahina waa ka yaryahay xilli siday ay zaynab sheegayso cabdullaahina zaynab waa ka da'wanyo waa ka horreeyo magaciisoo gaadhinba marka waa in lagu fasiro wadaad kaloo zaynab walaalkeeda oho ama xagga hooyo kala walaal ama nuugmada kula walaal ah xiina twufiya walaalkeed markuu geeriyooday fadacad waxay codsatay u yeedhatay iyaduna zaynab sida ay mumaxabiba ay yeeshoo kale biiibin shay udgoon bay codsatay famasad minhu waxbay ka taabato waxbay iska marisay uma qaala waxay tii wallahi allan ku dhaartay maa li biiibin min xaaja udugiyo waxyaabaha udgoon wax dana ima hayso hayra hase yeeshee anii samictu rasul sal slam yaquul cala almimbari yani hooyadeen umu xabiiba iyo zaynab bintu jaxshi oo iyaduna hooyooyinkeena ka mid a ah, maxaa kulli waxay rabaan inay ku tusaan inay nabiga amarkiisa fulinayaan waxay diibka isu marinhayaan hadda baahi uma qabaan laakiin yaan nabiga amarkiisa inay fuliyaan xaggana aan laga dareemin basaas ayay rabaan laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowm an tuxidda inay isu basaasiso ama waasay qaado calaa mayitin fowqa alaain axad dhinta saddex bari wax ka badan ila calaa zawjin zawj dushii in mooyeen arbacata ashhurin wacashra oo afar bilood iyo toban habeen in laisu basaasi ay sunno tahay basaastana laga wadaa waxay un ka tegaysaa gabadhu oy joojinaysaa xaragada iyo ziinada dharka caadiga bay isticmaalaysaa saliidaha way marsan aan markaa carafta aan lahayn cadar aan wadanin baabu taxriimi bayci lxaadiri lilbaadi wa talaqi rukbaan wuxuu baab yahay taxriimi bayci lxaadiri lilbaadi ninka guri joogga ee magaalo jooga ah inay xaraan tahay ninkii reemiyo korka imaadka wax u iibiyo badeeco markaa loo baahan yahay oo suuqu baahan yahay iyo wa talaqii rukbaan iyo safarada in lagu hortago oo suuqii meel ka baxsanoo magaalada afkeeda kor lagaga hortago iyo walbayci calaa bayci akhiihi walaalka inaad wax ku dul iibsatan ay xaaraan tahay waalkhibati calaa khibati akhiihi doonid walaalka haweeney doonay inaad ka daba doonto khidbada bikasri اlkhaa'i waa guurka markaad doonto wayd gabarh doonto bidambi اlkhaa'ina waa dadkoo loo khudbeeyo waa kalaamu اlkhaiibi linnaas ilaa an yadana ninkii khaaibkii inuu doonmay midkaas dadka u khudbaynaya khaiib baa la yidhaahdaa midka dumarka doonana khaaib baa la farqi baa udhexeeya khaaib waa ninka haweeneyda doonaya khidbay noqonaysaa hawshiisuna ninka inoo hadlahaye mutakalimkaana khaiib baa la yidhaahdaa warkiisuna khudbo wey aw yuradda ama la radiyo la diido oo l gabadha ku siin mayna naga dhaqaa intaaba inay xaaraamtay maxaa loo diidayaa muslimiinta dhexdooda wixii keenaya shaqaaqo iyo khilaaf iyo isnac iyo kala dhimasho iyo cadaawad buu nabigu diidan yahay can anasin radi allahu tacaala canhu qaal naha rasuul اllah rasuulka ummadda wuxuu ka reebay an yabiica inuu u gado xaadirun reemagaal libaadin nin reemiyu xoolo wato inaad tara war kaale xoolahan ii dhiib anaa kuu haynaya siyar siyar baan kugu iibinaya kol maalinku fiican yahay wax kuu gadahayaa haddii kale maanta waa lagu xaabinaya wain kaana haba ahaadaa reemiyigii kor ka yimid ee suuqa yimid akhaahu ee akhal xaadiri liabihi wa ummih hooyadaagii aabbaha xataa hadday dhaleen lama ogolo walaalkaabaa allaha ka dhigay ninka xoolaha wada ee reemiyiga ah. ka dhigay aduguna aad reemagaal tahay abadan annagoo daqanka waaban bedela waad ogtihiin haddii ninka miyi ka yimaada xoolihiisii asaga wuxuu kusoo hagaagahayaa walaalkiisii magaalada sii joogay qorshahaaso dhan waynu ku tumanay annagoo nabigu ku hadlaayo calayhi isalaatu wasalaam muttafaqun calayh limaada cilada xadiidka la caddeeyey dacu nnaasa xadiidkii muslim dacu nnaasa dacuu cibaad allaahi aw dacu lcibaada yarzuqu allahu bacdahum min bacd waxaa shardi ah laakiin shayga asaga inuu yahay shay suuqa looga baahan yahay shay iska yaalla hadduu yahay oo meel kasta laga helaayo dhib ma laha yidhaheen cilada lagu cileeyey bay qooraansadeen وcan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasul sal slm laa tatalaqow ha ka hortegina asilaca badeecooyinka xataa yuhbata ilaa lala soo biha ayada ila alaswaaqi suuqada laga keenayo ilaa sayladaha laga keenayo afaafkaa kore magaalooyinka afkoodo kore kaga hortegina suga ganacsatadu suuqa ha joogeen halkaa ha joogeen ilaa alaabta la keenaya badeecada la keenaya muttafaqun caleh ka hortaggu wuxuu keenayaa inaad adugu danaysato dadkii ka hortagay besaa danaysanaya ummaddii kale iyo suuqu weynaa iyo dukaamada iyo dadkii sayladii sii fadhiya dilaaley ganacsato kale kulli waa rafaadaya marka shareecadan waxaa lagu yaqaanaa danta guud hormariso ay ka hormariso danta khaaska dadkan horbaxyaynaya waa danaystayaal khaas ah suuquna dan guud bumaduu hayaa marka danta guud baa la eegaya waxaa shardi ah laakiin nafsa shay xilliyada hore in waxaa laga hortagay uu yahay shay dhifdhifoo naadir oo ummaddu u wada baahan tahay hadday yaanyoo kale tahay meel kastaba taalla ama ugaali ay taay meel kastaba taalla maxaan kaloo ku mithaalinaade ugaali soomaaliya loo keenaya ujeednaa hadday sawaaxo loo keenayo lagama hortegi karo muttafaq waa hawl naadira oo loo baahan yahay oo la kala xadayo waa inay tahay laakiin shay meel walba yaallo oo haaliba hadduu yahay dhib malay leeyihin fuqahadu وcan بن cabaas radi الlahu tacalى canهuma qaal qaala rasul ه sl slm laa tatalaqw ha ka hortegina alrukbaana dadka socotadee safarka xoolaha wada walaa yabic xaadirun ree magaala yuusan u iibinin libaadin nin reemiyi ah faqaal lahu taawus taawus bna kaysaan ba wuxuu ku yidhi ibn cabaas ma laa yabiicu xadun libadin macnaheedu maxay tahay maa macnaa laa yabiicu xadun libadin ree magaal yuusan u gadin reemiyi wax u iibinin maxaa laga wada qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laa yakuun lahu simsaaran dilaal yuusan u noqonin indha yuusan u noqonin kala tusa neef walba wixii la iibinaya anaa ku xajin anaa kuu habaynaya sog simsaarkuna waa ninka u dhexeeya mushtariga ee samaasira lagu jamciyaa laa yakuun lahu simsaaran magaca simsaarka ah u bixiyey waagi hore magacyo kale lahaan jireen lagu ay marka ku rafaadi jireen laa yakuun lahu yuusan noqonin ninka reemagaalku kii reebaadiyaha simsaaran dalaal yuusan noqonin ma dalaalba mise waa dilaal horta ma dilaalba mise deelku waa wa fiihi luqataani weeye وعn abi hurata radi اllahu tacalى canhu nahaa rasuullah rasuulka ummadda wuxuu ka reebay an yabiica inuu u gado xaadirun reemagaal baled jooge libaadin xaadirku ma ahu nin magaalada degana waxaa shardi ah inuusan kaa sii horaynin baa la rabaa bilba magaalada sii joogay baan kala fahmay kor ka timid xaadir baan noqonaya ilaa muqiim baan ahay libaadin nin kor ka imanaya xadiidku soo marray baabkii labaatan iyo ku soo marray laba boqol abi hurayra walaa tanaajashuu ha isfallisina fallisaadana somaali way taqaanaa shay aadan rabin inaad qiimihiisu kor u qaadda wey kadibna aad oga baxsato wax iibsan lahaa walaa yabic arajulu calaa bayci akhiihi nin walaalkii nin kale wax iibinin tan waa muxu waa dadka badeecada waday aan wax ka iibsanaya war iska daa ceesantiis anaa ka fiican war gaadhigiis idinku kanaa ka fiicane marka waxaa isfallisahayo isdhibaataynaya dadkii badeecada waday walaa yakhtubu yuusan ruuxa muslimkaa doonin haweenay calaa khibati akhiihi walaalkuu haweenay doonay oo lagu og yahay ayaduna ay idintay ama aan la diidin ha ka daba tegin cudad bay keenaysa hebel baa gabadhayda ii guursaday bay tegaysa rag baa isku laaya aakay tegaysa baashu muslimiinkaa dhintay keenaysa weligii Ah, wiilashii carruurti baa la qabsanay aabbihiin hooyadii hadda kor anuu dhacay buu taagnaanhaya hooyadii aan dhacay waa eedaan hadhaynin magaxxumo aan hadhaynin walaa tas'alu lmar'atu haweenudigaysan weyddiisanin talaaqa ukhtihaa in la furo haweeney la shukaansanay ama mid la qaba tay doon ha noqoto aniga ma fur islaantaada may rabtaa aniga aniga heblo wada badda maxaa ku geliya ninka hadaad la dhaqmi kartaan la dhaqan haddii kalena raggu waa badan yahay maxaad reerka u dumanaysa litakfaa inay si u rogato darteed maa fii inaa'iha walaasheeda weelkeeda wix ku jira fa ina laha maa kataba allaahu laha baa xadiika riwaayadiisa ka mid a ah. wixii axad walba u qoray rabbi u qadaray bay helaysaa waxba shardi ha ka dhiganin hebelo may rabtaba may jeceshay haa hebla fur anuu islaantaa lama heshiinaye haweenka soomaliya way ku badan tahay kuwa kale adoonu ma aqaani hawsha aad bay ugu badan tu markaa la guursanayo tu lasii qabayba warkaa wa ku badan yahay waa xaaraan ma banaano waa hunguruxumo waa gunnimo waa qadarka ilaahdan aaminin mid walba calafkiisu wataa qof walba calafkiisuu leeyahay maamulka allah iskale ninkan aduu diintiisi iyo dadnimadiisi iyo wanaaggiisa un iska hobso maca asalaam walaa tasal ilmar'atu haweenayaysan ninka ka codsanin talaaqa ukhtiha walaasheed in la furo litakfaa say u rogato u gembisato maa fii inaaiha riwaayada kale litastafriqa saxfataha xeedhada say u u gembisato waa dhaqan xumo weeye xalafkaadi baad leedahay tanna teedi bay leedahay maca salaam wa fii riwaayatin qaal riwaaya waxaa ku timid xadiidku uu leeyahay nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nahaa rasuul cafwan inuu yidhi abu hurayra nahaa rasul sl slam can italaqi ka hortegidda laga hortago dadka badeecada wada iyo kolonyooyinka safarka ayuu nabigu diiday wa an yabtaaca almuhaajiru ninka muhaajirkee sii jooga meesha inuu u iibiyo lilcarabi kii reemiyigaha muhaajirkuna waa alxaadir weeye wuxuu ka nabigu ummadda ka reebay waa an tashtarida inay qabsato shardi ka dhigato almar'atu haweeney guurkeeda ama qabideeda alaaqa ukhtiha walaasheed in la furo wuxuu kaloo ummadda nabigu ka rab an yastamar rajul ninku inuu gorgoriyo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgorintiisii mushtari baa soo istaagay alaabta maxay ka siinaysaa intaa baan kaa siin war may anaa kaa siinaya boqole sagaashankii soo celi waa halis weeye inay isgarbiyaan qolyihii wax iibsanayay ama isgarbiyaan qolyihii wax laga iibsanayay lama ogolo wanaha nabi ummad wuxuu ka reebay can najsi isfalisaada la isfaliso oo shaygii badeecadii qiimaheedii la kordhiyo anaa intaa ku dara weliba shayga la naadiyo ayaa ka timaadaa falisaadu anaa intaa kaa siinaya haye may anaa labaatan kaa siinaya soma maqayn guryaha kaleso waxay isku hadda gurigan baloodkan wuxuu marahayay sagaashan milyan buu marahaye boqol baa yuu tegay hebel baa soo galay toban buu ku daray mid kala toban ku daray guriga qiimihiisu sideean ahaa boqoilabaatan baa la faasaxay guriga qiimihiisu konton ahaa waa laisku cirbiyeyo waa lagu tartamayoo hebel bay raacday maxay ku raacday laba boqoloo malyan si aad balood yaroo sakalaada oo hundred by fifty ah, ayaa laba iyo siddeetan milyan maraya adduunku meel la arkay ma aha meeshaad kenya ku wadaan anugu xilligaad qaxi lahaydeen baan in guryahaydin ka urursan lahaa waxaan wax sii socon kara maba ahaba qolyahan kenya ee dhismayooyinka iyo guryaha qiimeeya haddii la keeno baloodyada aad laba boqol milyan ku iibsanaysa hadday qiimeeyaan konton milyan soddon milyan wey waddadiisa qaabkuu yahay baaxadiisa iyo sbackiisa meeshuu ka dhisan yahay haddii la qiimeeyo waa konton waxaadna iibsanaysaan laba boqol iyo siddeetan la yaabee xoolaha tolow yaad ka soo dhacdaan xageed ka ma mashiinaa idin yaalla aad ku daabacdaa nabigaan la yaabay wadaad haweeney mehersaday iyo wuxuu maxaad meher oga dhigtay gabadha wuxuu idhi waxaan hal dhagaxoo dahaba ah nabigu u cadhooday wuxuu dahabku ma qoyaad ka soo qortaan maxay tahay meherka intaa la eg meher khafiifaa la rabaaye dhagax dahaba muxuu yahay laba boqol iyo lixdan milyan balood yar hadda wax farta ku fiiqi maayo oon iga dheerayn laba boqol iyo lixdan milyan markaan marhayaba waan la yaabaa ummaddii sicir bar rafaad isfallisaad waagidan waxaad bilowda inaad islaysaan gaadhiyaal isku dhufataan isa sixirtaan gaalada madow isku laysaan xaggaad u socotaa wuxuu nabigu ka cararaya diidanaa soo saab maaha watasriyati in xoolaha la gaaxsho tasriyadu waa neefka ood ka celiso inay maqashiisi nuugaan kadibna laba habeen saddex habeen intii la baryo cannadu bararto ood moodo neefku inuu baxdan yahay caano badan neefku candhada waalwaalaya suuqa la keeni reemiyi caana laga raacay wankaasay iibsanhayaan hadhow marka la geeyo hal habeen lalis waaba magaanba ilmaheedabay yaa allah u korsan kartaa wax laga dheefe ma jiro watasri waa khayaana iyo hashi watasriyatu xoolaha in la gaaxsho oo lagu khaaimo muslimiinta inuu nabigu waa muttafaqun calayh وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى اه عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض barhkiin barkayn wax ku dul iibinin ku dul baayicin ku gorgorinin walaa yakhطب calى khidbati akhiihi walaalkii gabadhu doonin isu ka daba doonin waa la wada shukaansan karaa laakiin taadadiide waa maxay gabadhi ninka waa ogolaatay inay guursadaan bay diyaar isu yihiin reerkii baa warka ka warqaba waa la siiyey hawsha ha iskugu dhowaanin gabarh doonana ha iskugu dhowaanin haddii laakiin nin walba uu arjigiisi dhiibanayo tartanka wax ka gal ama ha lagu yeelo ama ha lagu diido markii adiga lagu yeelahayana waxaa shardi ama tartamayso walaalka waxba kama sheegi karti yaa ku shukaansa hebel inaa lilahi ina raaji somaaliso ma taqaani wuxuu isku dayayaa inuu fadalloociyo ninkii meesha ku jiray asaguuna gabadha shukaansanaya hawshaa waa xaaraan lamada galo ruuxa muslimka ceebtiisii iyo hawlihiisa ma geli kartid yaa ku weydiiye horta yaa ku weydiistay buu i yaa kuu dirsa hawsha adiga iska warbi haddaad doontid ammaan waxaada dhiibo laakiin ninka afaarihiisa ma geli kartid waa xaaraan khayaano wey ilaa an ya'dana lahu inuu asagu u fasaxa mooye war aan doonay ii joogtay warkeeda waaba ka baxay hebelow shukaanso dhiibo hawshaa inuu asagu ku dhaha mooye muttafaqun wa hada lafdu muslim wa can cuqbata bni caamir <coughs> radi allahu tacaala canhu ana rasul sl slam qaal almuminu akhulmumin nabigu halkaasuu ku taabtay ruuxa muminkaa ka kale walaalkii weeye mumin kale walaalay isku yihiin walaala isma dhakraan isma khaa'imaan isma dulmaan iskuma xadgudbaan way is-ilaaliyaan way isdhaqdaan way isdhowraan hadday sidaa tahay oo muslim kasta ka kale walaal u yahay falaa yaxilu limuminin mumin ooma bannaano an yabtaaca calaa bay akhiihi xadiidta waxaa ku jira ilaa intaad soo socoteen gaalada waa la fallisi karaa gabadh dooneen waa laga daba dooni karaa iyagoo la siiyey oo meherkii basa gaaday yaad fadaloocin kartaa waxaa laga hadlaya waa xaqulmuslimi cala almuslim bahda gaalada soo ma aha faylkaada dhiibo waxbaa wareegaysanin laa yaxilu limumin qoli waxay dhaheen waa kharaja makhraj alghaalib waa diidnay waxaan leenahay alasu fi lquyuudi an takuuna lilixtiraaz wafigan mumin iyo musnabga uu ku celcelinayo wuxuu ka ictiraazayaa gaalada ciladaa kuu cadayn almuminu akhulmumin ciladaa kuu cadaynaysa nabiga ku cileeyey ararta u guntay muqadimadu nabigu dhigay baa ku tusaysa howlahan waa axkaam muslimiinta u dhaxeeya amaa gaaladu haddaadan lafahaada ka baqin ooda u cabsanin howlahaadan yaan lagaa badin falaa yaxilu limumin an yabtaca calaa bayci akhiihi mumin oo ma banaano inuu wax ku dulgado ama ku dul iibiyo walaalkii beeciisa walaa yakhطuba inuu ka daba doonana looma ogolo calaa khidbati akhiihi xataa yadara ilaa ruuxu ka tago asagoo ka baxo kuu fasaxo xataa ilaa yadana lahu raa ku tusaysa rawahu muslim wallahu subxana wa tacala aclam